الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد waxaan joognaa halkuu yidhi baabu اlأadaani wاliqaama baabkani wuxuu ku saabsan yahay axkaamta fiqiga ee la xidhiirta adaanka hore loogu yeerayo iyo aqamka dambe loogu istaagaya salaada lagu galayo iyo axkaamtooda ayuu ku saabsan yahay baabkani wuxuu ku bilaabay xukunkooda oo waxa uu yidhi wahumaa adaanka iyo iqaamadu sunnataani labadaba sunno weeye fi lmaktuubaati salaadaha faradka ah xataa limunfaridin taniya qofka keligii tukanaya wa jamaacatin haaniyatin qolada jamaacadii hore dhaaftay ee mid labaad tukanaya bixaysu yadharu isda uu ka muuqanayo ashicaaru astaanta calaamadda islaamnimadu ay leedahay mualifku raximah ullahu tacaala halkan wuxuu ku sheegay dhowr mas'ala masalada koobaadi waxaa weeye adaankii adaanka iyo iqaamadu sunno weeye ee waajib ma aha macnaa sunanka mu'akadadee adag ayay ka mid tahay masaladaasi waxay u deliishanayaan fuqahada shaaficiyadu nabigu sala allahu calayh aalihi wasalam inuu salaada u adaami jiray laakiin nusuus badan oo cadcadoo faraa'ida ma jiray qaarkood yidhaahdeen laakiin waxaan filayaa masalada fuqahada shaaficiyada in lagaga xoog badan yahay oo dawaahirta nusuusta haddii la eego adaanku inuu waajib yahay ay tusayaan gaar ahaan adaanka dhowr arrimood dalka waa tusayaanoo nabigu daduu la dardaarmaya oo safrayeyna wuu amray amarkana wujuub buu faa'iideeyaa oo xadiidkii maalik ibn lxuwayri iyo raggii kale radia allaahu canhum markay islaameen ay waxoogay nabiga la joogeen iyagoo labaa rag dhallinyaro isku da-aadana ay ahaayeen maalinkii dambe waa ka ku yidhi waxaad waxaan u malaynayaa dadkii iyo reerihii inaad u xiisooteen oo u hiilowdeen baan u malaynayaa markaasaa waxaan iay ajal yaa rasuula allaahi waa sax waa farunta markaasuu orday haddaba iska taga salaaddu hadday soo gasho falyuaddin lakumaa axadukumaa walyaummakumaa akbarukumaa midkiin ha idiin aadaano kiina da'weynna ha idin tukiyo waayo isku marna waa soo islaameen isku muddana nabiga waa la joogeen oo qur-aankii iyo sunnadii iyo hijre iyo kuma kala horeeyaan marka fa akbaruhum sinna weeye waa inoo iman doontaa insha allahu tacaala waxaa labada nabigu samayn jiray sal allahu alayh alih wasalam xilligii islaamku waxoogay fiday qabaa'ilkii iyo tuulooyinkana uu galay ee tuulooyinkii ay ku bateen dad muslimiina inay ku jiraan habeenimuu soo kordegi jiray salaada subax adaankeeduu dhagaysan jiray haddii uu adaan ka dhex yeerana dagaalka waa ka dayn jiray haddii adaan laga maqli waayana waa weerari jiray nabigu sala allahu calayh waalihi wasalam haddaba nabigoona sal ly slam ihtimaamkii iyo ahmiyaddii adaanka uu siiyey marka la eego iyo awaamirta isaga ka soo aroortee dadka uu faray iyo astaan dadka lagula dagaalamiyo in laga daayo aadaan inuu ka yeera uu ka dhigay intaa waxaa ka wada muuqanaysa inuu waajib yahay sunnanimadu deliil la taaban kara ma laha oo adiladaa ka hor imanayo oo la yidhaahda waa la jamcinayaa masalada labaad wuxuu ka hadlay adaanka salaadaa iska leh faradka ah qofka keligii tukanaya xataa adaanka waa laga rabaa qofka jamaaco labaa dadka tukanayana waa laga rabaa waxaa kaloo inoo iman doonta qofka salaad tagtay dib ka tukanayana waa laga doonayaa salaadda haddii la dib dhigana adaankii dib baa loola dhigayaaye layska adaami maayo haddii salaada duhur la qaboojinayana waynu soo marnay oo markuu bilaal istaag yidhi nabigu u kaadi buu yidhi ilaahay hawadu yar qabowdo marka adaanka ma waqtigaa iska leh mise salaadaa iska leh waa laba qowla culimmada asaxuhumaa salaadaa iska leh wey walidaalika tii tagtay xataa loo aadaami maca annahu waktigii uu tegay adaankan asal ahaan la aadaami jiray qofka munfaridka ee keligii ah ee meesha duurka cidlada a jooga nabigu aad buu u ammaanay calayhi salaatu wasalaam qof duur cidlaha ah jooga waana inoo iman doontaaye oo salaada u adaamaya kadibna tukanaya wuxuuna sheegay nabigeenu xadiid kale sal allau alayh ali wasalam qof hadduu sidaa yeeloo meel cidlaha ah ku tukado in malaa'ig iyo addoommo ilaahay oo wanwanaagsan ay la tukanayaan jamaacada labaadna waynu arki doonaayo iyadana waxaa sababta loogu jidayaa maadaama salaadihii dib loo dhigee la jamcinaye loo aadaamayo kuwii tagayna loo aadaamayo asalku qoladii jamaacada hore ay dhaaftay iyaguna way adaamanayaan kayfiyaadka loo adaamanaya shuruuda ugaarka gaarkaa dib buu ka keeni doonaa waaladaanu adaanka afdalu ka fadli badan min alimaamati imaamnimada muhimadda la qabta en soo marnay waa labo salaadu labadaasay asaas u baahan tahay mu'adin dadka ogeysiiya iyo imaam dadka tukiya nabiguna labadooduu xidhiiriyeyo waa kii yidhi alimaamu daaminun waalmu'adinu mu'tamanun haddaba waxaa la isweydiiyey labadooda ayaa fadli badan wuxuu doortay imaamu shaafici iyo madhabkani inay adaanku fadli badan yahay wajka ikhtiyaarkaasi waxaa weeye adaanka fadaa'il badan baa ku soo arooray nabiguna aada ugu dhiirigeliyo ugu booriyey laakiin imaamada mas-uuliyad inay tahay maahane wax fadli sariixoo gaaroo loo sheegay ma laha wejkaa weeye wejkoodu ama adaanka fadligiisa sariixa ah aad buu u fara badan yahay oo kutubta axkaamu ladaan laga qoray abwaab dheer bay u guntaan inay axaadiidta fadluladaani ku soo aroortay ay ka sheekeeyaan mar nabigu waxaa ka mida inuu leeyahay dadku hadday ogaan lahaayeen fadliga ay ka helayaan adaanka iyo sabka hore oo aanu midna heli karin inuu qorituur galo maahane qorituur bay geli lahaayeen uma laa yajiduuna ilaa an yastahimuu lastahamu fadliga safka hore iyo adaanka ku jira xataa qorituur bay u golilgelaan hadday ogyihiin mar wuxuu leeyahy almuadinuuna awalu nnaasi acnaaqan yowma alqiyaamati muadiniinta dadka ugu qoor dheera ugu luqun dheer weeye qiyaamada mar waxaa leeyahay qofka muadinkaa inta codkiisu gaaro bay wax qoyan iyo wax qallalanba aakhira u markhaati kici doonaan ilaa kayri daalika xadiidta fara badan ee fadl adaan ku soo aroortay culimmada qaybbaa waxay yidhaahdeen maya wa qiila waxaa la yidhi cagsuhu kaa cagsigiisaa la yidhi imaamada baa fadli badan imaamada fadli badan fuqahada tidhi laba arrimood bay iyaguna cuskanayaan mar waxay ka eegayaan imaamadu waa muhimadii nabigu hayay sala allahu calayhi waalih wasalam halka bilaal iyo abuumaxduure makiya madiine ay ka adaami jiray ibnu maktuum nabigu imaam buu ahaa afarta khulafadaana aimay ahaan jireen oo dadkay tukin jireen haddaba muhimmaddii nabigu weligii hayay waxaa ka fadli badan tii saxaabada loo qoondeeyey arrintaasi ma lama quruxsanaanin dhinacaa haddii laga eego nin walba dhinacayga ka soo joogsa weeye waxaad leedahay ma waxaadna leedihiin muhimmaddii bilaal hayay baa ka fadli badnayd tii nabi maxamed hayey sala allahu alay ali wasalam haddii la rabo hadalka saa loo dhigo waxaad moodaa nooc yar buunbuunin ah baa ku jirta waayo mas'alada fadliga ay leedahay iyo muhimmadda kala haynteedu waa kala laba qolada hore waxay leeyihin iyagu nabigu imaamu wuxuu u ahaa imaamnimo keliya ma hayne mas-uulnimaday la socotaa imaamnimadu oo keliya ma aha mas-uul ma tahay adigu ma fadli badan tahay mise ma fadli badnid ma ahane waxay ku xihan tahay imaam yaa noqon ciddii dadka mas-uul ah bay muhiimaddaa u taallaa muaadinka iyo imaamkana in la kala duway u baahan tahay saa darteed buu nabigu u siiyey imaamnimadu inay fadli badan tahay maaha bal dadka markuu la hadlayey imaamnimada uu ka dayriyey wuxuu yidhi yusalluuna lakum aima idin tukin doonta fain asaabuu falakum walahum hadday asiibaan idinkiiyo iyaguba ajirkiinni waa helaysaan wain akhطauu hadday gafaanna falakum idinku ajirkiini waa leedihiin wa calayhim wixii dembi aana dushooda wey wixii dembiga ninka culayska laga saaray sow maaragti wej labaadna way keenaan waxay dhaheen shaaficiyey haddaad tihiin waxaad tidheen adaanku waa sunno imaamadana waxaad dhahdeen waa fardu kifaaya farad iyo sunnana asalka farad baa ka fadli badan meeshaa ka keenteen sunnaa ka fadli badan sheeg iyagana waxay yidhahdeen taa waa qaacido caama saddex baa laga soo reebaa saddexdii adaankaa ka mida salaanta bilowgeedii iyo jawaabteedaa ka mida saddex baa laga soo reebayoo sunno farad ka fadli badan ah qaacido kastana istinaa laga soo reebay leedahay alaa kulli xaal wejkaas buu niqaashka fuqahadu noqday axaadiidta sariix ee fadli sheegaysa haddii la yidhaahdo tafdiilu adaan bay u badan tahay fa in adana hadduu adaano almunfaridu qof keligiia fii masjidin buu keligii ka adaamay sulliyad fiihi lagu tukaday jamaacatun jamaaco hortii lagu tukaday lam yarfac sawtahu sawtkiisa kor u qaadi maayo wailaa rafaca haddii kalasa kor buu u qaadi wuxuu ku leeyahay qofka keligii hadduu tukanayo masaajidna uu yimaado masaajidkii imaa hortii in la tukaday jamaacadii oo isaga ay dhaaftay oo imaa jamaacadii inaan la tukan haddaan la tukan dadka salaadii in loogu yeedha waa loo baahan yahaye adaankii kor baad u qaadi sunanka iyo adaabta adaankana in codka kor loo qaado waa inoo iman doontaa insha allahu tacaala haddii laakiin hortii la tukaday codka kor u qaadi maayo sababtoo ah tashwiish bay keeniyo masaajidkii laga tukaday haddana mar labaad baa laga aadaamayaa oo intaynu casar tukannoon dareerno inagoo banaanka taagtaagan mikrofoonka haddii haddana adaan labaa lagu dhufto dadku soo sahwin maayaan salaadan dadka aada ugu yeedhaysa wayba tukadeen saas darteed horta xikmaddii ku jirtay adaanka oo dadka salaada in loogu yeedho ahay way dhacday laba ugu yeeritaanka labaadi waswaas iyo shaki iyo tashwiish wuxuu keenayaa ma salaadii baan la gaarin ma tii horaa qaldantay soo laba need ninkii salaada ciidda yimid isagoon salaadahay salaada iman jirin baa takbiirtii markii lagu celceliyey bu intuu ka baxay ui cajab warbaashu xaggee iska qaban laada salaadii xirmi leedahay buu u maleeyey ilaa weligii ciid ma arag haddii aadaan labaad hadda maanta lagu celiyo salaadeenna horeynu ka shakiy oo masaadankii baan ka hor dhacnay war maxaa dhacay mise may qofku waalan yahay wax badan baa lawalaaqi markaa la dabaalan saa darteed hoos ha isaga aadaamo haddii horey loo tukaday wakada aljamaacatu aaniya jamaacada labaadna waa lamid oo keligiibuu ka nahaay hadday koox jamaaca yihiin laa yarfacuuna sawtahum codkooda kor u qaadi maayaan maadaama horay loo tukaday jamaaco labaad hadday masaajidka yimaadaan kor u qaadi maayaan waayo kii caamka ahaa wuu dhacay salaadiina waa la tukaday wayusannu waxaa loo sunneeyey lijamaacati nisaa'i jamaacada haweenka ee tukanaya haweenka salaad jamaaca tukanaya aliqaamatu inay aqimaan duuna aladaani adaankusa sunna uma aha waa madhabka shaaficiyada ee madhabka shaafici ma aha shaafici iyo shaaficiyay kala yihiin imaamka madhabkiisii ma aha warkaasi laakiin waa madhabkii atbaacda wey masalada haweenku adaan maxaa loogu sunnayn waayey tan waxay ku cilaysan tahay lianna aadaanku sawdka kor baa loo qaadaa markuu jamaacadiisa yahay asalku hawaankuna codka inay kor u qaadaan lama ogola saas darteed baan loogu sunnaynin weey masalada culimmadu ay ka hadlaan waa laba qaybood ee dawaahirta aahaarta iyo waxuun leh haweenka adaanka waajib ma ku yahay jawaabtu waa maya adaan waajib kuma aha waayo adaanku dadka in la isugu yeedho weeye iyagana maba ahaba waajib kuma aha isugu yeedhid iyo ogeysiin salaad iyaga dhexdooda markay tahay ma u bannaan yahay ma sunnaa mas'alo kala wey aahaar badan baa ku soo aroortay iyo axaadiid waxaana loo daliishaday qaarkood daliishadeen xadiid laga wariyey cabdulaahi bni cumar iyo anas ibni maalik asmaa binti abi bakr oo marka lasoo ururiya lafdigiisa ugu dhow yahay laysa cala nisaai adaanun walaa iqaamatu haweenka laguma laha adil iyo aqimaatoona xadiidkusa ma asixinoo waa daciif bijamiici uruqiis ma kabi karo waxaa kaloo soo aroortay oo eh, ibnu cumar baa waxaa la weydiiyey haweenku adaan ma laga rabaa intuu carooday buu wuxuu yidhi adaanku waa dikri ilaahaye ma anaad rabtaan dikri ilaahay dadka inaan ka reebo waana ka sugan yahay aarkaas cabdillaahi bni cumar radi allaahu canhuma wa ardaahumaa bayhaqi wuxuu ka sugan caaisho uu ka wariyey inay leedahay kunnaa nusallii bigayri iqaamatin xataa anagoon aqimin baanu iska tukan jirnay sanadkiisana xasan weeye marka aaaartaa marka la isku celceliyo in loo ogol yahay baad ka garan waxaa kaloo caaisho laga wariyey asaaniid uruqdeeda ay leeyihiin way isxoogeynayaan annahaa kaanat tuadilu wa tuqiimu wayna adaabi jirtay wayna aqimi jirtay caaisha radi allahu canha wa ardaaha imaamu shaafici siduu nawowi ka soo guurinayo kitaabkiisa almajmuuc sharxi lmuhadab wuxuu leeyihi wuxuu qabaa imaamu shaafici ila istixbaabi alaadaani linnisaai haweenka inay sunno tahay inay aadaantaan oo ragga jaaniba hadday u dhow yihiinna codka hoos u yar dhigtaan haddayba duuriya keligood iyo meel munaasabad ku qabaanna inay codkooda kor u qaataan ay ismaqashiistaan madhabkaana waa madhab laga wariyey imaamu axmed iyo taabiciinta qaarkood iyo ibnu xasmi iyo raggaasoo dhan buu u tiirinayaa imaamu nawowi raximah llahu tacaala kitaabkiisa majmuuca walaa yuadinu aadaani maaya lilfaa'itati salaa tagtay fi ljadiidi qowlka cusub ee shaafici fii masra madhabkuu qabaya wa yu'adanu lahaa waa loo aadaamayaa fi qadiimi qowlkii qadiimka ee ciraaq wa huwa aladharu kanana raajixa qowlka raajixa fi lmadhab salaada tagtay in loo adaamayo wey xadiid abi qataada ee muslim iyo kayrkii warinayeen baa nabiga sala allahu alayh waalih wasalam markay salaadu hurdadu koo tagtay baa wuxuu yidhi inaga soo dhaqaajiya meesha shaydaan baa inagu soo xaadiray kadib buu meel dhexda waxoogay markay socdaan buu istaagay waa weysaystay uma amara bilaala faadana waa qoraxdii bara wey qoraxdii banaankay joogtaa salaad subax waana la tukanayaa salaad tagtay waa loo aadaamay waa la sunnaystay waa la aqimay kadibna salaadii waa la galay halkaa waxaad ka garatay adaanka salaadaa iska leh haba tagta waktigeeda hadday ka tagtoo dib laga tukanayo waa loo adaanayaa fain faatathu salawaatu salaado dhowra hadday ka tagaan lam yuadinu adaami maayo limaa bacda alulaa ta u wax ka dambeeya tan u wax ka dambeeya lou adaami maayo wa fi lulaa ta horena khilaafun baa ku alkhilaafu baa ku jira salaada tagta ee hore khilaaf baa ku jira ma loo adaamayaa jadiidka waa maya qadiimkana waa haa haadaana raajix masaladan wuxuu ka hadlayaa laba saddex salaadood baa kaa tegey salaadihii inaad wada tukataad rabtaa hal mar ta u horaysa ma u adaanin khilaafkii waad soo martay kuwa dambe laakiin adaan ma laha laba labadaba waa loo dariishaday kuwa dambe inaan loo adaabayn nas iyo qiyaas baa loo dariishaday ama nasu waa xadiid cabdillaahi bni mascuud laga wariyeyo nabigu salaadihii yowmulkhandaq ka tegey markii uu yimid baa waxa uu leeyahay nabigu cala salaam waa u aadaanay salaadii kuwii dambana waa u aqibay tii horena waa u adaamay sanadkiisa inqiaac baa ku jiro abu cubaydata bni cabdilaahi bni mascuudin can abiihi weeye abuu cubaydata bni cabdilaahina aabbihii waxba kama maqalo isagoo aad u yar buu dhintay ibnu mascuud radi allahu canhu ardaahu laakiin macnahaasoo kale waxaa laga wariyey min xadiidi abi saciidin alkhudriyi cinda bni xibbaana wagayrihi sanadkiisuna saxiix weeye laakiin dikru adaankaasa ikhtilaaf ku jira qiyaaskuna waa labada salaadood ee la jamcinaya looga qiyaasanaya duurka haddaad dib dhigto oo duur iyo casar tukanayso ama casar soo hormariso aada israacinaysa sidoo kale maqribka iyo cishaha waa la aadaami ta hore ta labaadna waa un loo aqimiye loo aadaani maayo saasaa nabiga ka sugan sala allahu alay wasalam tanna waa salaado farad oo mar la wada tukanayo tanna waa farad mar la wada tukanayo tan tan uga qiyaasadha marka wa yuqiimu u aqimayaadhe likulli waaxidatin salaad kastana waanan soo barnay wa alfaadu aladaani adaanka alfaadiisa iyo waliqaamati aqimkana macruufatun waa la wada yaqaanaayo taniyo maalinkaad caqliyaysatay umaa masaajidka lagana aadaamayey lagana aqimayey intaa waad matlaysay ilaa aad ku waayeeshay haddaba in laguu tiriyo hadda uma banaan uma baahna laakiin waxaynu leenahay dhowr mas'alo baynu tilmaami adaanku horta inta aad taqaanaan wey dhowr mas'alo baa ziyaadaad riwaayaadka qaar ku dareen laguna dari karaa lagana tegi karaa midda ugu muhiimsani waa waxa tarjiica la yidhaahdo wey tarjiicu waa shahaadateynka oo lagu celiyo in marka hore si hoos aadoon kor u dhawaaqin aad shahaadateynka tidhahdo ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu anna muxamadan rasuulullah ashhadu anna muxamadan rasuulullah markaa intaa tiraahdo haddana mar labaad aad kor u adaanto shahaadateynkii kor aad ugu dhawaaqdo tarjiic baa la yidhaahdaa halkaasay labada riwaayo lagula dari karaa lagana dayn karaa laba wej oo bannaan wey haddaad tarjiica martana waa bannaan tahay haddii aadan marinood iskaba daysana waa bannaantao labadaba waa soo arooreen aqamka alfaadiisu laba siiqay ku soo aroortay mid waa mida inagu aynu naqaane fuqahada jamhuurtoodu qabaan waana xadiidkii cabdulaahi ibni zayd iyo adaankii bilaal iyo ibni ummi maktuum iyo umira bilaalun an yashfaca aladaana wayutira aliqaamata la yidhi wey waxaa kaloo sugan fii saxiixi muslim wagayrihi xadiidkii mashhuurka ahaa ee aadaankii reer maka ee nabigu abu maxduura uu baray radia allahu canhu wa isagana aqimka iyo aadaanka isku mid in laga dhiga way weliba aqimka qad qaamat isalaatu oo laba a ah lagu daro wuxuusan lahayn tarjiic malaha aqimku shahaadaadkeynka hoos loo dhahayo maleh sida kale inta kor loo dhahayo adaanka inta iyo inta aqimka kor loo dhahayo isku mid in laga dhigo madhabka xanafiyadaana qaatay labadabana mashruuc weeye xanafiyadana waad ku arkaysaan masaajidooda adaanka iyo aqimkiio isku mid ah marka alfaada iyo adaanka iqaamadood waxay u kala duwan yihiin oo kaleeto salaada subax baa asalaatu khayru min annawmi iska leh ma adaanka horaa leh mise ka dambaa leh dib baan ka tilmaami doonaa insha allahu tacaala waxay madaahibta muslimiinta qaarkood nimanka shiicadii waxay ku dareen gaar ahaan zaydiyada waxaa ka mida ah adaankooda xaya calaa khayri alcamal iyo وأشhهad أنa عaليا wliy اللaه أشhad an laa ilah اله أشhad an la ilah اله أشhad رsul أشhad محمd رasuul اللaه وأشhad أنa عaليa waliy اللaه ah, bay ku daraan meeshay ku dareen baa qaldan maahane warkoodu been maaha inuu cali guri weliya min awliyaa ilaahi yahay waa sax laakiin hadda meesha in lagu dara ma ahayn mana lagu dari jirin qolyaa wuxuu sheekh wuxuu iga sheekeeyey xaji cusmaan la dhihi jiray oo dhitaalla u naxariisto reer mumbaasaha wuxuu yidhi kuwa waxay soo maqleen bui qolyo shiicoo adaamayo ashhadu anna caliyan waliy allah ahle walaa shahaadadii baa wax lagu daray laa ilaaha ila allahu iyagoo laba ii yimaadeen buui qolyo qaadiriye ana way ahaayeen maxaa ihi maxaa dhacay ashhadu anna caliyan waliy allah way ku dareen soomaaliti maxaa yihi oo maxaa dhiba iyaga runtood weeye idinku midaan la garanaynse kumaynaan darin laa ilaaha ila allah muxamad rasuulullah maaa ku ig cabdiqaadir shaylilah ways axmad waliyalla muxuu calinu weli leeyahay nas baaba loo hayaa marku weyna weliyihi hagalayo wuui tan hadaad haysataan sax waa khaldan yihiin laakiin idna tan ka daaye wixii khaladaha laga wada daaye tan ka daaye innaga lafteennu markaad shiica saa dhahdo idinkaba sunno waad ku darteen baa lagu dhihi len macnaha caamka ee sunnada bay suufiyadu kula soo gelayaan wayajibu waxaa waajiba tartiibuhumaa adinkiiyo iqaamada in la kala hormariyo alfaadooda iyo erayadooda wey iyo labadooda guudba adaanka iyo aqimku waa in adaanku horeeyo aqimkuna dambeeyo haddaad tidhaahdo meeshii adaankana aqim baan gelin meeshii aqimkana adaan baan gelin asixi mayso laba adaanka iyo aqimka alfaadoodu waa inaad takbiirtii ka bilowdo shahaadateynkii ku xigaan xay al ay al al ku xigto haddaad xay cal sala ka bilowdo takbiirtana ugu dambaysiiso shahaadooyinkana dhexda geliso ma asaxayso waayo waxan waa cibaada cibaadana asalku waa tawqiif sidii lagu soo gaaray baa loo sameeyaa nabiga calayh salaatu salaam xilligiisii ilaa intaa muslimiintu soo jireenna sidaa unbaa loo kaloo akriyoo loo kala waday sidaasuuna aadaanka iyo shicaarka iyo sharciga macruufkaa ku yahay adu ha isdaba marin hana dabagadiin waxna ha ka bedelin asalku sidaa weeye fain sakata hadduu aamuso adaankii masale uunan sheegin fain sakatadu daba socotaa tartiibuhumaa baa lagu yidhi wa muwaalaatuhumaa ma idinku qoranta sharax idinla galay miya ah, tartiibka waxaa kaloo iyadana ashwaajiba muwaalaatuhumaa adaanka iyo aqimka alfaadoodu inay xiriiraan markaad adaamayso markaad takbiirta akrido waxoogaa iskama sheekaysan karti waa inaad israacisaa haddaad halkan shah soo dhigato oo intaad takbiirtii ku dhawo allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar adhahdo watiradinka ibashahan u cabaan u yar nasbi oo daba shahaadateynka aad akrido ad waxoogay telefoon qabata haye beliikan aadaankaan dhamaysanay iyo sugaad dhahdo odxaya cala salaaxaya cala alfalaax dhahdo oo markaa dad aad kala tilmaanto war qaylada naga daaya naga aamusa ad dhahdo taa maa la ogol yahay maya adaanku siiqada lagu soo gaaray isagoo xiriira ahayd isagoo hadal iyo haasaawo la kala dhexgeliya lama hayo siduu ahaa cibaadada asal in loo qaatana waajib wey sidaasuuna nabigu amray in loo aadaamo oo baray iyagoo xidhiira saa darteed ba waxaan leenahay wa muwaalaatuhumaa inuu aqimkii iyo adaankii alfaadooda xidhiiriyoosan kala goynin cudurdaar la-aan baa iyana waajib fa in sakata marka hadduu iska aamuso aw takallama uu hadla fii anaa'ihi adaanka dhexdiisa awiilan wakti dheer haddii uu hadlo hadal dheer galo baala waa burayaa adaanuhu adaankiisa fayastanifuhu dibbuu kasoo cusub buu usoo bilaabayaa wain qasura hadalkiiyo aamusku hadduu gaaban yahayna falaa buri maayo halkan wuxuu ka hadlayaa haddaad wax yar aamusto ama wax yar hadasho lan adaanki aad adaamaysay ilmaa kuu qaydi karaa war laga qabto haddaad tiraada dhib ma laha adaanka inaad sii wadato adaanka haddaad sii wadato dhib ma laha waxbaad ku yar saxan kartaa ama markaad adaankii takbiirtii hore ku dhufatay baad hadal iyo intaad maqashaad shakiyi kartaa ma gadaal baa lagaala hadlay wax yar baad dhegta dhigtay wax in lagula hadlay iyo in kala hubso ah dhib ma laha laakiin hadduu waktigu dheeraado curfigaana loo celin waxaan ma dheer yahay mise ma dheeree de adaankii nin ka jeedsadoo ka tegay baa tahoo ka icraab ku sameeyey saas darteed baa saas uga jeedaa wa aqalu maa yajibu waxa ugu yaree waajiba an yusmica nafsahu naftiisa waa inuu maqashiiyo in adanaa wa aqaama hadduu adaano u aqimo linafsihi isaga naftiisa keligii hadduu yahay oosan dadna u adaamaynin naftiisa iyo salaadiisa u adaamayo adiga inaad ismaqashiisa waa inta ugu yaal adinkii iyo aqimkii ee codka kor uqaaditaankiibuu ka hadlayaa oo masaladan hadda wuxuu bilaabay codka intee in la-eg baa kor loo qaadayaa waa inaad adigu ismaqashiisa keliga haddaad isu adaamayso inaad qalbiga ku dareerisa adaankii adaan ma aha inaad hoosta ka xamxam tiraada xuruuf aadan dhegtaadu maqalna adaan ma ah masaladani waxay dabafarac ka tahay masalo guudoo la isku hayo qiraaca waxbuu aqriyey sideedaba qofka marka la yidhaahdo maaf dhaqdhaqaajin baa ku filan mise dhegtiisu inay maqashaa qasaba masaladaasaa la isku haystaa culimmada qaar baa waxay qabaan inay dhegtaadu maqasho buu waxaani qiraa'a ku noqon karaa qur-aan baad aqriday faatixaad aqriday haddaan maanic jirin oo buuq iyo wax jira oo keligaa tahay dhegtaadu inay maqli karta wey waxaad aqriyayso laakiin haddaad bishimaha iska dhaqdhaqaajiso akris maaha yidhahdeen qoba waxay idhahdeen maya xuruuftii makhaaristoodii inuu carabka iyo shafataynka iyo taabanayaan weeye laakiin qasab maaha sawdka dhegta inuu gaara qasab maaha waa qowlaani haddaba adaankii qiraa'a wa ziyaada la rabaa isaga waa dhegtaadu inay maqasho fain adana hadduu aadaanayo oo wa aqaama aqimaya lijamaacatin jamaacadii buu aqimay masaajid buu ka aqimayaa meel kale dadka jamaacada salaadoodii buu u aadaamaya wana aqimayaa wajaba waxaa waajiba ismaacu waaxidin qof in la maqashiiyo jamiicihimaa dhammaantood alfaada adaanka iyo iqaamada ugu yaraan hal qofaa inuu kaa maqlaa wey qofka ama ha dhowaada ama ha dheeraadee ana adaankii way noqon weye masaladaasi wuxuu leeyahay waayo iclaam iyo ogeysiin weye ogeysiintuna dadka iyaga maanic baa ku qumi kara inkastood kor u qaadana dadka qaarun baan maqlaynin mar walba oo aad kor u qaaddo dadka qaarun baan maqlaynin cadad go-an oo daliil cad ku soo arooray oo cadadka waa inay maqlaan la yirina ma jiro saas darteed aqalu wa wixii qofku ku dhici kara salaad loogu yeeray hal qof waa la hubaa inay waajib tahay in la maqashiiyo inta ka badanna lama hubo qaacidadina waxay ahayd alcibrau biawaa'il اasmaai laa biawaakiriha aqala maa yuطlaqu calayhi maa yasixu bihi macnaa baan qaadanaynaa bay yidhahdeen nin kastoo curfiga adaanka iyo maqsuudkiisii aynan arrintaa wax badan oofinayna hadday jamaaco badan tahay oo ahayd codka kor in loo qaado oo ay maqli karaan dad badan ficlan inay maqlaan qasab maaha oo buuq baa jiri kara qaylaa jiri karta haddaan microfoon lagu adaamin magaaladana buuq ka socdo inaan cidiba ku maqal badan baa laga yaabaa laakiin in la maqli kara weeye haddaan maanic jirin walaa yaixu asixi maayo aladaanu adaan qabla alwaqti salaada waqtigeeda ka hor waktigoon soo gelin adaan ma asaxo ilaa subxa subaxa maahane fainahu yajuuzu waxaa bannaan an yuadana lahaa in loo adaano bacda nisfi leyli habeenka nuskiisa dambe in loo adaano baa baa bannaan amaa salaada waqtigeeda ka hor inaan la aadaamin dee waa iclaam nabiguna muadinku waa mu'taman uu yidhi oo suxuurta iyo siyaamka iyo salaadaa lagu aaminaa waxay ogeysinayaan dadka waktigii inuu galay oy salaadii u yimaadaan haddii salaadii ka hor barqadii duhur laysaga ysaga aadaamo macnihii iyo xikmaddii loo jideeyey ayaa meesha ka baxaya wa amaa reebitaanka laga soo reebay salaada subax waa xadiidkii ee saxiixaanka ku yihi leeyahy laa yamnacanna axadakum adaanu bilaalin min saxuurihi wey adaanka bilaal suxuurta idin diidin fainahu yuadinu bilaylin habeen buu adaanaya wa kuluu washrabuu iska cunoo iska caba xataa yuadina bnu ummi maktuumin ilaa ibnu maktuum aadaamo waayo nin indhoolu ahaayo ma aadaami jirin xataa yuqaala lahu asbaxta asbaxta waagi waa barya inaa la yidhaahdo wuxuu yidhi goormaa adaankaa hore la adaamayaa wuxuu yidhi waa bacda nisfi leyli inay tahay bartamaha habeenkii kadib waayo habeenkii laba qaybood weeye qaybta hore lama adaami karo oo xilligu dadka jiif bay usii jeedaan qaybtiisa dambana daliil si gaara u xadiday ma jiro saasay ku xuleeyeen fuqahada shaaficiyadu qaarkood laakiin haddii ficilkii nabiga calaisl xilligiisii dhici jiray dib loogu noqdaay inagu sida aan samaynaay sax ma sida ay fuqahadan yidhaahdeenna sax maaha adaanka salaada subax iyo adaanka ka horeeya in wakti badan u dhaxeeya waa khalad walidaalika riwaayada markay tilmaamayen saxaaxa ku taalla waxay dhaheen aadaanka bilaal iyo maktuub maxaa u dhexayn jiray falam yakun baynahumaa ilaa an yanzila haada wa haada wax yar baa u dhaxayn jirayo kani intuu ka soo degayo wax yar kadib markuu soo degaba kan kalena inta uu sii fuulayo baa u dhaxayn jirtay manaa wakti gaaban waxaa kaloo la weydiiyey qaarkood xilliga suxuurta iyo adaanka u dhaxayn jirtay suxuurta yuusan idiin diidin laleeyahay qadru khamsiina aayatan bay dhaheen kontameeye aayadood in la akriyo innaga mushkiladina haysata saqdhaxa agteed ba adaanka hore la adaami haddaad soo toostana hurda iyo lulmaa nafta kaa qaadi haddaad tidhaahdo war waktigu ma dhowey iska seexa haddaad tidhaahdana toosintuu ku toosin lahaa xikmaddii baa meesha ka bixi bal waxoogay afartameeye daqiiqiyo nusaaciyo afartan iyo shan daqiiqiyo inaan laga badin baa wanaagsan xilli qofkii uu kici karo oo istaagi karo oo uusan wakti dheer u dhexaynin salaadii adaankeedii una wakti aadu dheer u dhexaynin baa wanaagsan oo sunnada waafaqsan adaankaasi adaanka hore muxuu kaga duwan yahay laba midna waa la isku raacsan yahay intaan ogaho nusuustaaba tilmaantay midna waxoogay tafsiirkeedaa muran ka jiraa midda la ysku raacsan yahay ee ugu fiicani waxaa weeye dadku say u kala gartaan markay dhegtooda ku dhacdo laba mu'adin inay kala noqdaan codkooda la kala yaqaano sidii bilaal iyo ibni ummi maktuum oo ninka salaada subax ka hor adaamaya adaanka hore codkiisa la yaqaano marka la dhagaysto la yidhahda hebel weeye weli adaankan kii hore wey ka dambe markuu ku dhuftana la garto hebel weeye salaadii baa la gaadhay bay ka dhigan tahay saasuu nabigu u kala bedelay sal allahu alay wasalam labada mu'adin taa in la sameeyo lagu kala garta waa la gartay ma jirtaa si kaloo lagu kala garanayo waxaa la isu qabsaday asalaatu khayru min annawm ma adaanka salaada waktigeeda ka horeeya mise waa ka marka ay soo gashaan jamhuurta fuqahadu waxay yidhaahdeen waa markay salaadu soo gasha midka ah wey asalaatu khayru min annawmtu ka dambay ku jirtaa ama ka dhexe haddaan aqankii adaan ku magacaabano saddex adaan ka dhigno culamada qaar yar wax yarna waxay yidhahdeen dad aada u yarna maya kan salaada ka horeeyay ku jirtaa waxaa la isku qabsaday hal aaya hal xadii lafdi tafsiirkii oo la leeyahay nabigu alay slam wuxuu amray fi ladaani alwal ama bilaal baa samayn jiray labada way soo aroortaye fi ladaani alwal adaanka hore asalaatu khayru min annawm hurdadaa ka khayr badan salaada adaanka hora waa kee qolo waxay yidhahdeen meeshan laba aadaan unbaa jira salaada hurdada ka khayr badan maxaa afwan hataa laa taclama yamiinuhudi oo kaleeta wey salaadiyo hurdo salaad baa khayr badan waay qolo waxay yidhahdeen marka meesha laba aadaan baa jira adaan hore oo waktiga ka horeeya iyo adaan dambe oo waktiga gudihiisa ah taa marka la eega adaanka awalkaa ah, marka la yidhaahdo ka waktiga ka horeeya horta ku dhici bay yidhahdeen ko tan labaad kan dambe salaadii wayba soo gashay baa laleeyahay ka laleeyahay kaca salaadaa idinka khayr badan hurdada waxaa khayrun waxay dhahen waa afcalu tafdiil kana ka khayr badan weeye macnaa hurdada lafteedu khayr la-aan maaha wey salaad soo gashay hurdo khayr ma leh ee waxay kala khayr badan yihiin intayna soo gelin waktigii saxarka iyo ducadii iyo diyaargarowgiiyaa loo jeedaa macna ahaanna saasayba tilmaamaysaa yidhahdeen qolada jamhuurtaana waxay yidhaahdeen sidaas ma aha ee labada adaan ee la sheegayo waa subaxa iyo aqimka aqimkoo adaan lagu magacaabayna nabigay ka sugan tahayoo soo sunnada salaadaha ka horeeya markuu ka hadlayo ma dhihin bayna kulli adaanayni salaatu laba aadaan kasta oo salaad baa udhaxaysa horta labadan aadaan labadan weeye kaasi salaadii waaba ka horeeya kan dambaa loo jeedaayo labada aadaan waa sidan culamada mucaasiriinta laftooda baa qoorta isla galay mid walba markaad la joogtana kani garle kani garle baad isleedahay haddii aad rabto ka salaada subax ka horeeya inaad ku adkaysatana oo sidii sancaan iyo rag lamida ah ay mareen aad martana intaad inta ku dhuuxdana ibnu cusaymiin oo kale sharxulmumti calaa zaadi lmustaqne isagana akhri doodiisa garnaqsiga midnimo wey waa faham aad hariib u aho kaba fog buu leeya ruuxday nusuusto hariibka ah wey waxaas iyaga wuxuu cuskanayaa wuxuu leeya aimadii muslimiinta ee kibaaru lculamaai waalmuxadisiina waalfuqahaa sidan ay u fahmeen soo kaan isku ogeyn ma aha markii nusuusta la fahmayo calaa fahmi salaf isagoon iska ogeyn ma aha walaa nima yaho goorman hoosta waxaa kala soo baxan iska ogeyn bay ragga qaarkoodna ku doodana yidhahdaan dhammaan ragga wax ka qoray ninna xagga u janjeeraa ninna xagga u janjeeraaye halka kaga soo cadow wayundabu waxaa sunna u ah adaanka waxyaabaha wanaagsan markaad adaabayso inaad samayso wey wayundabu ahaaratu waalqiyaamu wastiqbaalu lqiblati wliltifaatu fi xaycalatayni fi lulaa yamiina wafi aaniyai shimaala fayalwi cunuqahu walaa yuxawilu sadrahu waqadamay halkan wuxuu ku leeyahay waxyaabo fiican baa jira inaad samayso barakabeelihii wadankan laga cayriyay tunis weli dunida muslimka muslimiinta cadaadis diineed oo ka tunis ka dhacay oo kale uu ka jiray ma jirin tunis dhowr xaalay lahayd masaajidda mimba kaar baa lagu geli jiray xaafadaada masaajidkaa kaar baad leedahay suuqiyo shaqada masaajid ku yaallana kaar baad leedahay ridare security baa fadhi ay nagu yidhahdeen rag badan oo ka yimid aan uma tegin markaad tegaysa waad soo bixin dhowr maalmood kuwaad kaarkooda lahayn kaarla-ayn haddaad gasho maalinka dambe xafiiska sirdoonka lagaaga yeeriyo meelahan kumaadan qorayne maxaad ka qabanaysa baa lagu leeyahay dunida muslimiinta kale kama jiraan masaajid lagu tukanayo oo kaar leh waxaa kaloo tuunisa dhacdooyinka hariibka ee ka dhacay waxaa ka mid ahaa muadin aan tukanin muadin aan tukanin weliba maqasheen wasaaraddu waxay magacowday aadaanka nin baa loo shaqaaleeyey aqankana nin kalaa shaqaalo ah ninkani waktiga saacaduu fiirsadaa wuu soo galaa wuu furaa wuu aadaamaa wuu xiraa wuu iska tagaa weligiiba masaajid laguma arag badina weligii masaajidka iyo safka lagu arag iyadana turis baa laga salaada subaxna dhowr habeen hadduu nalkaagu shidhnaado waa lagu yeeriyo ma asal raac baa tahay baa lagu leeyay xilli horaad sada dhexaad soo kacdahay waxoogay asal raaca ah miyaa tahay dadka cadaadiska taliya zamankii buurqiiba iyo ninkan oo gacanyarihii buurqiibaha la mariyey cadaab bay arkeen dadkaas marka wayundabu waxaa sunaa aahaaratu inaad ahaaro qabtaa sunaa iyo walqiyaamu istaag in lagu adaano amaa ahaarada xadiidka ugu cadcadi waa xadiidka nabiga calayh salaa slam muhaajir ibnu qunfud uu ka warinayo baa loo daliishanayaa daliilka ugu cad weeye daliilka ugu cad wuxuu ahaa nabigu intuu salaamay isagoon weyse qabin baa intuu ka aamusoo gidaar ku tayamumay buu ka jawaabay salaantii oo wuxuu yidhi wax kale iima diidine ilaa annii karihtu an adkura allaha calaa gayri ahaara anoo tahaaro qabin baan cuslaystay oonaan jeclaysan inaan dikri ilaahi xuso adaankuna laa shaka dikriga ilahi inuu ka mid yahay ahaaradii inay sunnatahay halkaa waa laga qaatay axaadiid kaleo dicaafoo fara badan oo laysu geegeeyeyna macnihii way sii xoogaysay mas'aladuna waa fadaa'il acmaal xadiida dacfigeeduna ma sii adka waxaa ka mid a ah xadiidka abi hurayro uu sanadkiisa laba cilla ku jirto in la yidhahda mucaawiyat bn yaxya sadafi oo daciifa iyo inqiaac kala go-an oo zuhri abu hurayre udhaxeeya oo uu leeyahay nabigaa yidhi sala allahu alayhi waalihi wasalam laa yu'adinu ilaa mutawadi'un qofaan weyse qabin ma adaani karo marna min qowli abi hurayrata laga wariyeyoo salaada uma aadaana qof aan weyse qabin isna munqaic wey masaladaasi iyo masalada koobaade loo daliishan karo xadiid kaloo isna daciifa ah jiro waa'il ibnu xujrin laga warinayo waxaa ka warinaya wiilkiisoon waxba ka maqal sida saxiixu muslim ku cad oo cabdiljabaar ibni waail can abiihi weeye cabdiljabaar ibni waailna aabbihii waxba kama maqalo aanoo aad u yar buu dhintay isagaa yidhi sida muslim ku cadeeyey saxiixiisa raximah llahu tacaala ninkaasi wuxuu leeyahay aabbahay wuxuu dhihi jiray xaqun wa sunnatun waxaa xaqaya sunnaah anlaa yu'adina inuusan aadaamin alrajulu ilaa wahuwa aahirun qofka isagoo aahira mooyeen inuusan aadaamin walaa yu'adina ilaa wahuwa qaa'imun isagoo taagan mooyeen inuusan aadaamin kaana fii xukmi rafci buu leeyahay qaarkood yidhahdeen qiyaamka iyo istaaggu kaana waa loo daliishaday mid kalena waa loo daliishado xadiidkii qisadii cabdilaahi bni zayd markii uu aadaanka riyada ku arkay riwaayaadkiisa qaarkood baa waxaa ka mid ahaa inuu arkay nin qaba thawbaani akhdaraani nin laba maroo cagaaran qaba ninkaasoo taagan markuu istaagayna qiblada qaabilay oo wastiqbaalu qiblati sana daliil u ah waxaa kaloo loo daliishanayaa nabigu bilaal buu ku yihi qum yaa bilaalu faadin bilaalow istaag oo aadaan haddaba in la istaago inay sunno tahay baa halkaa laga gartay aadaab ladaan istiqbaalu qiblana xadiidka cabdilaahi bni zaydeen sheegnay baa laga faa'iidaystay waliltifaatu hareeraha in la fiiriyo fi lxaycalatayni asmaada sidan oo kaleetaa naxtiyaadka la yidhaahdo basmala iyo xawqala iyo waxaa la yidhaahdo xaycale iyo waa erayagu erey la soo gaagaabiye salcama iyo salcama waa sala allahu calayhi wasalama lagu soo gaabiyaa basmalana waa bismi illaahi waa laa xawla walaa quwata ilaa billahi oo la gaabiyey xaycalana waa xaya cala salaa xaya cala alfalaaway xaya caladii baa la gaabiyey fi lxaycalatayni labada xaya calo wey xaya cala salaa iyo xaya cala alfalaaxdaa la ururiyey filxaycalatayni baa la yidhahdaa marka filulaa tan hore yamiinan miig wa fi aaniyati ta labaadna shimaalan bidix in labadaa hareeraha la fiiriyo waa xadiidkii abi juxayfa radi allahu canhu saxiixa ku yiilay wuxuu leeyahay bilaaloo aadaanayaan arkay markii uu labada xaycala soo gaaray midig buuyo bidix buu eegay laabta ma leexinin laakiin xagguu luqunta u jeediyey xaggana afku u jeediyey qayladu inay dhawaaqu gaadhaan la rabaa isagu wuxuu yidhi fil uulaata hore yamiinan wa fi haaniyati shimaalan laba macnay ixtimaashaa fil xaycalada hore xayacala salaa labadeeda goorba midigu dheh ta dambe labaadu xaya cala alfalaaxa labadeedaba bidixu dheh hadalkan wuu ixtimaalaa waa dhici kartaa in isku soo celceliyo labada xaycalaba midda koobaa xaya cala salaa xaya cala salaax xagga u dheh xaya cala alfalaax xaya cala alfalaax labada dhinacba u dhehna way dhici kartaa labada culamaa qaba laakiin nas kala cadaynayo aada u tasriixinayaay ma jiraan nusuus aad u kale asaaraysa waa laba ijtihaadoo midka aad tiraahdaba insha allahu waasicon dhibaato lahayn wey fa yalwi cunuqahu luquntu laabi walaa yuxawilu sadrahu wa qadamayhi laabtiisiiya lugaha ma leexinayo si aanu u dayicin sunadii qiblada inuu qaabil ahayd yukrahu saa darteed ahaaradii waxaad ka garatay waa sunno marka lagu yidhi yukrahu waxaa la karaahaystay lilmuxdii ninkii aan weyse qabin inuu adaamo waa karaahiya laakiin waa asixi wa karaahatu ljunubi qofka janaabo qaba karaahadiisaana ashaddu kasii adag waayo ahaarada shari salaadun bay u tahaye adaanka shari uma aha laakiin mar kastoo xadadku weynaado inii akrahtudii unbaad sii weynaanayso sii laalaabmaysa wa fi liqaamati aqimka inaadan weyse qabin baana aqladu kasii karaahadag way haddaad aqimta adoon weyse qabin salaadii la gelayo soo inay ku dhaafto maaha ninkii dadka ugu yeedhay baa salaadii daba maray dhe marka arrinta arrin aad u qaabdaran wey hadday gadaal weysadu kaaga jabto iyo haddaad halmaansanayd iyo lagama hadlayo laakiin adoo wayse qabin intaad dadkii u aqimta sii gala waysaan doonan inaad tiraahdaay xaraam ma aha oo nas cad oo xaraamtilnimeeye ma hayno laakiin karaahe adag weeyo aad bay u qaabdarantahay u foolxuntahay maqaamkeedii maaha wa an yu'adina inuu adaanaa sunna ah sunankii baan dib ugu noqonaye calaa mawdicin meel caalin sarraysa wa biqurbi lmasjidi masaajidka agtiisa masalada meel kore bilaal bay ka sugan tahayoo guriga korkiisuu ku aadaami jiray xadiidkii bilaal iyo ibnu maktuubna waa kan la yidhi walam yakun baynahumaa ilaa an yanzila haada wayarqaa hadaa ku soo degayo mid fuulaya meel kore inay tamataq ma aragtaa meel kore marka la fuulana codkay si fiican u tabisaa masaladii hadda waxaa ka kaafiyey dadka makarafoonaa ka kaafiyey maqaamkeedii ma gudayaan nacamhaa waayo maqsuudka sharciga loo fuulaya kor waxay wasiilo lagu gaaraya u ahayd in codkiis kor u baxo haddana codkaagii meeshaad fuuli lahayd meel ka dheer samaacad baa u saaran marka laa daaciya xaraj wax daaciya ah ma jiroo kalifaya in meel kora la fuulo codkaagii meeshii kore haddaad tagta afka aad ku geyn lahayd waayarkaa samaacaddaa geyno manaaradda u koraysa saaran xaggiiyo xagga u kala tuuri sharciguna wuxuu amray in la aadaamo wuxuuna aada u jeclaystay codka in la dheereeya dadka si loo gaadhsiiyo haddii muhimadii dhibyalaan lagu gaadhi karo dhib iyo jaranjaro lagu xiiqay in loo fuulaayo wax maqsad sharci iyo dan sharciga gaara uu ka leeyahay ma jiro wa biqurbi lmasjidi masaajidka agtiisa da masaajidkaa dadka loogu yeedhayaa xikmadda ku jirta waxaa weeye xaya cala salaa oo xaggee ah masaajidka lagu tukanayo haddiiba masaajidka imaada aad leedahay magaalada bartankeedana aad la aado dadka uga yeedho hadda dadka meeshii looga yeedayo ugamaadan yeelin walidaalika salaada jamaacad ibnu mascuudiya waxay dhihi jireen salaada tukada ku tukada xayu yunaadaa laha meesha looga aadaamayo ku tukada saa darteed dadka meeshaad uga yeerayso ugu yeerayso waa inaad ka aadaanta wey wayajcalu wuxuu yeelayaa usbuucayhi labadii safaroodna fii simaaqayhi labada dhagood buu gelinayaa labada dhagood markaad geliso farahaaga waa sunno sugan oo xadiidkii abi juxayfa bilaal uu arki jiray baa wuxuu lahaa isagoo labada faroodna dhagaha geliyey waxaa la yidhi horta way kugu caawisaa inaad kor u dhawaaqdo soomada aragada ragga quraada markay neef dheer iyo dhawaaq inay akhriyan rabaan dhagahay qabsanayaan nooc caawina way ku jirtaa kow midda labaadna tashwiishay kaa ilaalin waayo dhagaha faraha markaad gashato adiga waad dhawaaqaysaa un maahane hadal iyo dhawaq jabaq yeedha iyo kuwaas waasin mayso faa'iido saddexaadna way ku jirtaa din baa dhagoola dhawaq ma maqlee sijeedkaagiiyo dhagaha farahaad gelisay buu ku aqoonsan in la adaamay hadduu ku arko dhagoolkana astaan iyo calaamad bay u tahayoo uu kugu soo fiirsana garay laakiin halkaa haddaa iska istaagto waxaad fiirinaysa wax waad aqriyaysaa ilansag waa dhagala iyo waxma maqlaye laakiin haddaad dhagaha baraha ku darto ninka waa gartay in la adaamin walidaalika dhagoolku salaada markay midaarayaan adaanka way ku daraan adaanka markay midaarayaan dhagahay faraha geliyaan in badan oon arkay waayo waxay ku barteen dhaguu faraha geliyey qiblana waa usii jeedsaday adaan weyn calaamadaa faa'iidadaana waa ku jirta waa sunna wa an yuratila aladaana waa sunno ah adaanka inuu si fiican xuruuftiisa u akriyo oo tartiibna u wado wayudrija aliqaamata iqaamadana uu dedejiyo boobsiiyo adaanka in la tartiibiyo axaadiis dicaaf baa ku soo aroortay masaladana fadaailulacmaal weeye bay yidhaahdeen oo cumarna waxaa laga wariyey idaa adanta fatarasal wa idaa aqamta faxdur waana daciif oo laba ninoo majhuula ku jira haddaad aqimtana degdeg haddaad adaamaysana aayar adaan tirmidina wuxuu wariyey jaabir isna sidoo kale xadiis aad daciif oo uu ku jira nin la yidhaha cabdilmucnim ibn nucaym alaswaari imaamu lbukhaari iyo munkarulxadiid weeye ay leeyihin ku jiro nabiga wuxuu idaa adnanta fatarasal adaanak waidaa aqamta faxdu deg deg aqamka waxaa way boobsi taana ma asixin laakiin waxay leeyihiin aasaartiiya waxaa marka la ysku dardaro waxoogay fadaa'il acmaal waa la gelin karaa saasay uga jeedaan ay ku geliyeen ikaadi maadaama adaankaa u socoto halkan ku tacliiqin rabaa idaa cadanta fatarasal macnaheedu waxaa weeye xuruufta xuquuqdeediisii laakiin xaddeedii ka bixi maaha waxaa la kala qaadaa tartiilu ladaani iyo tamqiitu ladaani adaankii in la jiidjiido iyo in la tartiiliya waa kala laba in badanoo adaankeenna ka mida tamqiidkii manhiga ahaa weeye walidaalika culimmadu markay kan ka hadlayaan tamqiid oo xarafkii inta la jiido marna dalcad la saaro marna dunka hoose la geeyo marna wuxuu ku geynayaa dabaqa uu sareeya muadinkii marna iyo hoos dabaqa dhulkii hoostiisa buu ku geynayaa mas'aladaa sax maaha bal munkaraatu adaan bay ku daraan dhammaan kutubta adaanka laga qoray dawaagii hore salafkii hore ma jirino lama samayn jirin lagama hadli jirin markii dambay bilaabatay ay su-aasheedu bilaabatay culimmaduna ka hadleen haddaba ereygan celcelintiisi iyo xunjurada allah u barakeeya dadka neefta dheer xunjurada qaarkeedna ilaahaysi allah u barakeeya wax kale uga faa'iidaystaane adaanku yuusan aada xuduudiisu uga bixin kuluuqadaynna yuusan noqonin mararka qaarkood adaankii celcelintiisii iyo magool codkeedii baad kala garan waaye waad ila aragteen baan u malaynayaa war meesha maxaa ka socdaa leedahay meesha wax maadaha baabisa maaha marka baashu quruxdiibaa markii codadkii fanaaniinta lasoo dhegaystay baa codka qaabka u socdo quruxdiisii loo yarbogay baadaankiina lagu dabaqay baashaana inta waktigana xasuusto masar bay naga soo gashay markii dambe qur-aankiina sida loo galay waad aragteen saddex nin oo qura ahayd oo isku wakti ahayd oo manfaco badan iyo sheekheyn allahas iyo maxamed khaliil alxusari iyo maxamed sadiiq almanshawi iyo cabdisamed cabdilbaasir cabdisamed saddexdaa nin maxaa la yidhahdaa xagga tabayunka xusari baa ugu fiicnaa waxaa la yidhi xusari ayukum aqra'ukum man huwa yaa qur-aanka idinku yaqaanaa la yidhi bay dhaheen wuxuu yidhi qur-aanka waxaa nagu akriyi og